alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu joognay awalka suuratu aali cimraan ayaynu joognay aayadda sagaalaad baynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aynu laqbadii koowaad kolay marnay aayaddani waa duco waa duca mu'miniinta la baraayo inay sidan ku ducaystaan ducooyinka marna waa la soo naqliyaayo waxaa laga sheegaa ama nebiyo ama saalixiin ku ducaystay marna tacliiman uu ilaahay addoommadiisa baraayo ayaa ducada loogu sheegaa qur-aanka marka muuminiintu sidan bay odhanayaan marka ha yidhaahdaan baa macnuhu ka dhigan yahay ilaahay waa in hidaayada laga baryaa sida markaa suuratu lfaatixa ba ku sugan ihdina asiraata almustaqiim tanna macna alhidaaya ay ka dhigan tahay rabbanaa laa tusiq quluubanaa bacda id hadaytana wahab lanaa min laduunka raxma innaka anta alwahaab ilaahu qalbiyadeeda ha ka eelinin yacni markaa xaqa markaadna hanuunisay dabadeed ee hidaayada nagu sug xaggaagana waxaad naga siisaa naxariis naga sii wahab lanaa min laduunka raxmatan innaka anta alwahaab yacni rabbana iyo innaka anta alwahaab oo lagu khatimaayo waa tawasul ilaahay loogu tawasulaayo asmaadiisa magacyadiisa ilaahay lagu baryaayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha tawasulka layna amray waxaa ka mid ah in ilaahay asmaadiisa lagu baryo magacyadiisa lagu baryo ayaa ka mid a ah. qalbiyaduna waxaa qalbiga qalbi loogu magacaabay likasrati taqallubih gadgadoonkiisu inuu badan yahay daraaddeed xadiis waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alqalbu ashaddu taqalluban min alqidri ida istajmacat khalayaanaha sheekh albaanina waa taxsiininaya xadiiska caynkaa ah sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi qalbigu waa ka gadgadoon badan yahay dheriga markuu karkiisa kulansado oo si fiican u karo sida markaa waxa ku jira isu gedgediyayaan si ka badan baa qalbigu isu gedgediyayaa si ka badan ayaa qalbigu isu gedgediyaya waa tashaacurku macnaha qaatee yidhi wamaa sumiya alinsaanu ila linasyihi wala alqalbu ila annahu yataqallabu insaanka insaan looguma magacaabin ila linasyihi ilowshiyuhu wax ilaawaya mooyaane wax kale wax looguma magacaabin wax kale looguma magacaabin insaan qowl kale wuxuu leeyahay unsiga iyo wehelka inuu jecel yahay daraaddeed baa loogu magacaabo waa min alunsi iyo min annisyaan labadaba waa la yidhi wala alqalbu ila annahu yataqallabu qalbigana qalbi looguma magacaabin inuu gedgedoomayo mooyaane wax kale looguma magacaabin waxaana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska saxiixa ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mida ayay ku dhex sugan yihiin faraha ilaahay sida laynoogu sheegay in u rumaynaynaa kayfka iyo qaabka ay yihiin ma garanayno yacni markaa sida laynoogu sheegay ayaynu u rumaynaynaa oo u ictiqaadinaynaa laakiin kuwa makhluuqaadka inayn la mid ahayn ayaynu caqiidaynaynaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir sifaadka oo dhanna ariiqaas ayaa la wada marinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa qalbiyadu waxay ku sugan yihiin laba farood oo faraha ilaahay ka mida bay ku dhex sugan yihiin ilaahay siduu doono ayuu u gedgediyayaa marka maadaamuu ilaahay qalbiyada isagu gedgediyaayo isaga ayaa la weydiisanayaa oo laga baryayaa inuu qalbigii aanu eelin ee sugo rabbana laa tusiq quluubana nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa markaa uu ku dhaaran jiray wa muqallib alquluub yacni markaa ka qalbiyada gedgediya yacni isimka ilaahay ayuu ku dhaaran jiray waxaa kaloo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ka qalbiyada gedgediyow habbit qalbii calaa diinik qalbigayga waxaad ku sugtaa diinkaaga ku sug xadiis kale waxaa ku soo aroortay yaa musarifa alquluub sarif qalbii calaa taacatik ka qalbiyada leexleexiyow qalbigayga xagga taacadaada u leexi yacni ducada waa lagu tacabudaa ilaahay baa lagu caabudaa loogu dhowaadaa yacni markaa khayr baana qofka ugu siyaadaya oo hadduu xataa hanuunsan yahay dee hidaaya ugu kordhaysaa hidaayaduna waa siyaadaa waa korodhaa yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo macsuum oo ilaahay dhowro oo ilaashay ayuu haddana sidaas ilaahay ka baryayay isagoo addoommada baraaya si ay uga daydaan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isaguna si uu ilaahay ugu caabudo ducadu ilaahay ka baryaayo khayrna ugu kordhiyo marka yacni aada iyo aad waa in loo badiyaa ducada ilaahay laga baryaayo inuu qalbiga taacada ku sugo yacni aad iyo aad waa in ilaahay looga baryaa rabbanaa laa tusiq quluubanaa bacda id hadaytana rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow laa tusiq ha iilinin quluubanaa qalbiyadayada yacnii taacadaadi iyo xaqa ha ka iilin tumilhaa can ilxaqi ay laa tumilhaa tusiq buu fasiray laadii wuxuu ugu dari waayey ikhtisaar uu koobaayo daraaddeed marka lafdada u fasiray ayaad marka waxa weeye yacni markaa mooyaane waxa ka horeeya sideedii bay ahaanayaan oo macnuhu waxay ka dhigan tahay laa tumilha can ilxaqi ilaahu xaqaha ha ka leexinin qalbiyada ibtigaa'a ta'wiilihi doonisay markaa doonayaan ta'wiilka qur'aanka daraaddeed ay doonayaan xaqaha uga iilin aladii laa yaliiqu bina ta'wiilkaasoo aan annaga noo habboonayn yacni inaannu markaa garannaa noo suuragal ahayn baa loo jeedaa kamaa azaqta quluuba ulaa'ik sidaad u iilisay kuwa la sheegay ee aayadda lagu sheegay qalbiyadooda oo waata aayadda ay ku sugan tahay faama aladiina fii quluubihim zaygun fayattabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati wabtigaa ibtiqaa'a ta'wiilih bacda id hadaytana markaadna hanuunisay dabadeed qalbiyadayda ha iilinin ay arshadtana ilayhi aad xaqa nagu hanuunisay dabadeed wahab lanaa min laduunka raxma wahab lanaa ilaahay u nasiib min laduunka agtaada waxaad naga siisaa min cindika agtaada naga siisaa raxmatan naxariis tasbiitan sugisaad xaqa nagu sugto nasiib raxmaddii wuxuu ku fasiray yacni markaa sugis xaqa lagu sugo ayuu ku fasiray raxmadduna marka hore waa caam laakiin mowdican maadaama yacni sugistu ay ansab u tahay ayuu sugista ku fasiray laakiin raxmaddu waa ka guda ballaadhan kartaa yacni raxmaddii waxaa soo gelaya dembiyadii in la dhaafa soo gelaya waxaa soo gelaya in markaa xaqii lagu sugaa soo gelaya waxaa soo gelaya in hidaayada loo kordhiyo loo siyaadiyaa soo gelaysa yacni markaa mid walba waa soo gelaysaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen raxma iyo makfira haddii laysku ladho laysku cadfo laba macnay kale noqonayaan oo makfiraduna waxay noqonaysaa dembiyadii hore naga dhacay ilaahu naga dhaaf raxmaduna waxay noqonaysaa inta yacni markaa wakhtiga soo socda hadda iyo wakhtiga ka dambeeya ilaahayow markaysaga waxaan yacni nagu suga